assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo tobnaad ee kitaabka markuu qur'aanka aqriyayo oo intaa ka xog oo dadka qira'ada ma maqashin karayo qaala muruuhu falyusalli <coughs> oo dadkaa tujiyo marka halkan ulajeedadu waa taasoo qalbi jaleecaas oo qur-aanka lagu ooyayo ilaahay saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim oo gaar ahaan abubakr radiallahu canhu وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أbا بكر إذا قاma مقاamka لم يسمع الناaس من البكاء متفق عليه أبو بكر markuu meeshaada istaago ee meeshaada bukaa waayo waa ku tabayaayo waa ku xisoonayaayo markaasu ooyayaayo o aanu dadka qراءada maqashiin karaynin marka yani laba arrimoodba abu bكر waa la ooyayayo mid waa mid awalba lagu yaqaanay oo markuu qur-aanka aqrihayo inuu ku ooyi jiray oo xadiidkii hijradiisa ku saabsanaa isaguna marka waabu imaan doona inuu gurigiisa hortiisa markuu intuu masjidka ka dhistay uu ku tukanayo uu ooyayo ay gaalada carruurteedii iyo haweenkoodii kusoo ururi jireen oo la yaali jireen ilaa gaaladii ba arrintaas ay ka fajixisay wa can ibraahima ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawfin ana cabdiraxmaan ibni cawfin radia allahu canhu utiya biطacaami wa kaana saa'ima cabdiraxmaan ibn cawfa radi allahu can isagoo soomanaada cunto loo keenay faqaala markaasi wuxuu yihi qutila muscab bnu cumayr radia allahu canhu wa huwa khayru mini muscab ibnu cumayr waa la dilay oo dagaalkii uxud baa lagu dilay isagaana iga fiicnaa falam yuujad lahu maa yukafanu fiihi looma helin wax lagu kafno ilaa burda in quطiya bihaa ra'suhu badat rijlaahu haddii xagga madaxa loo jiido madaxa lagu asturo luguhu ay soo baxayeen gaalna waxay ka qabto in guطiya biha rijlaahu badaa ra'suhu haddii lugaha xaggooda loo soo jiido lugaha lagu dadana madaxiisu u soo bixi jiray oo gaari maraka ayaa loo helay uma busita lanaa min addunyaa maa busit haddana addunyadii baa waxa kadana looga waasiciyey cuntadaasa markaan cabsha shahiya wanaagsan ahayo isaguna maalqaba lagu radi allahu canhu o qaala mise wuxuu yidhi ucطiinaa min addunyaa maa ucطiinaa addunya wixii nalaga siiyin baa nalaga siiyey qad khashiinaa an takuna xasanaatunaa xujirat lana waxaan ka baqnay inay xasanaadkayga adduunka noolagu soo dedejiyo oo kuwa alla yidhi subxaanaه wa tacaala adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum dunya wastamtactum inaan kuwa gallaan ka baqnay oo aakhare aanan waxba ku lahayn uma jacala yabkii wuxuu bilaabay inuu ooyo xataa taraka طcaama ilaa cuntadiiba uu ka tegay oo cuntadii uu cuni kari waayo in daraadeed radi allahu canhu mutafaqun caleyh khashyadooda iyo iimaankooda aada iyo aada u weynaayo waxay ka baqi jireen aayad kasta oo tahdiiddaha soo degtaba inay isyaal ku socoto qof weliba ka baqi jiray oo uu iska ilaalin jiray cumar radiallahu canhu marka isaguna naftiisa saasuu ahaayo aad buu naftiisa u cadaadin jiray markuu amiiru lmu'miniin ahaayo maladaadka waxyaalahaas iska ilaalin jiray mar lagu canaantay buu marka wuxuu yihi ma waxaad malaynaysaa cuntada yani inaanan aqoonin haddii aanan alle ka baqaynin oonan ka baqaynin dadku alla ku yidhaahdo hatun طayibaatikum fi xayaatikum dunya inaan galo waxaan dhihi lahaa sa iyo saha laygu soo sameeyo waxa iyo waxaa la isugu soo sameeyo aan dhihi lahayo markaas yani cunto wanaagsan in garanayo xaadada sidiisoo kale u tilmaamay marka dalalu isaga daynaya doqonnimo ma hayn rawaahu الbخaariي وعn أbي أmاma صdy بن cجلان الbاhلي رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل laysa شhayء أحبa إلى الlahi min qطرتين laysa شhayء أحبa إلى الlahi taعaalى min qaطرتين وأhrayn ma jiro wuxuu alle ka jacayl badan yahay laba dhibcood iyo laba raad laba dhibcood iyo laba tallaabo alla ugu jeceliyo wala qatrati dumuucin min khashyati illaah dhibic ilmo ah oo dar alla alle ka cabsidii loo ilmaynayo wa qatrati damin tuharaaqu fii sabiili illah iyo dhibic muxuu ahaayey dhiigahoo dar alle loo daadiyay labadaasuu dhibcaha ugu jeceliya wa ama alaharaani fa aharun fii sabiili اllahi tacaala jihaad fii sabiili اllah arkaan loo raadiyo loo socdo weeyaan wa aharun fii fariidati min faraa'id illahi tacaala iyo raad iyo tallaabo loo qaaday farad salaad waajib oo faraada alla kamida gudashadeeda masjidkii loo sii socdo labadaas tallaabooyin la qaadana ugu jecelyahay rawa tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fii saxiixi sunani tirmidi wa fi lbaabi axaadiidu kaiiraة minha waxaa ka mid a xadiid irbaq ibni sariyata radi allahu canhu qaal wacadnaa rasuulu اllahi salى اله alay slm mawcidatan wajilat wmawcidatan wajilat minha اlqulub wadarafat minha اlcuyuun xadiidkaas sunadkiisa soo hormay isnaadkan uu ku ku leeyahay munaasabo ku leeyahay oo raqamkiisuna wuxuu ahaa boqol iyo konton iyo toddoba marka waa ooyeen saxaabadii ridwan ullahi calayhim wacdigay nabiga salى اllahu alayh wali wslam baabu fadli الzuhdi fi اdunya wاlxahi calى ataqaluli minha wa fadli اlfaqr zuhdiga macnihiisu waxaa weeyaan waa jacayl la-aan fulanu zahida fi kada marka la yidhaaho yani lam lam yuxibahu isma aanu raacsiinin iskama dabaridin weeyaan marka adduunyo jacayl la-aanta wanaagga ay leedahay iyo adduunyada in la yaraysto khayrka iyo wanaagga ay leedahay ama faqriga uu leeyahay fadliga uu leeyahay isagu fadligu laba nooc buu kala yahay siduu abuxasan ashcari raximahu llah abuxasan shaadili baan ujeeda raximahu اllahu tacaala siduu dhihi jiray eh, faqru lculamaa faqru ljuhaal labadaasuu kala saari jiray marka wuxuu dhihi jiray faqru lculamaa'i faqru اkhtiyaar wa faqru ljuhaali faqru diraar saasuu dhihi jiray yani marka faqrulculamaa iyagu waxaa weeyaan maalkoodii ay lahaayeen ee ay kasbadeene nashaadkoodii iyo ku qabteen ayay muxuu aha khalqiga alle u qaybinayaan oo ku anfacayeen oo sidaa xadiidka abi dar iyo ku imaan doona bay dadka ku farraqayeen marka kolkaasee kolka qaarkood ee muxuu ahay maalkooda uu yaraanayay oo ay muxuu ahay ay faqiirnimo kusoo baxayeen oo markaasna waxay iska ilaalinayeen tarafka iyo maladaadka iyo waxyaalahaas iska ilaalinayaan oo dhibaataday leeyihiin bay ogaayeen laakiin nacasnimo iyo kasal iyo waxyaalo sidaas ah ma ahayn faqrigooda ma ahayn ama faqruljuhaal iyagu waxaa weeyaan waa mid mashaqaysannimo iyo waxyaalaha sidaas iyo jaahilnimo iyo iyagoo u malaynaya inuu wuxuu alle uu qadaray meeshooda ay ku sugaan inay zaahidnimo tahay iyo ku soo gaadhaya buu ahaa fadliga kaasabaa marka leh eh, faqriga noocaasabaa leh mooyaane fadlila mooyaane faqriga waxla-aanta ee qofku inaan waxba soo gala soo gelaynina waa kuu rasuulku sala allau alay slam ka coogi bilaysan jiray qaala allahu tacala amaa midkuu nebigu sal allau alay slam uu eh, maskanada uu alle subxaanahu wa tacaala uu alle weydiistay iyadu marka uu dhihi jiray allahuma axyinii miskiinan waamitnii miskiinan waxshurnii fii zumrati masaakiin maskanadaasu marka waa maskanada qalbiga ah ee tawaaduca ah iyo weeyaan qaala allahu tacaala inamaa mahalu اlxayaaةi اdunyaa kamaa-in anzalnaahu min aلsamaa adduunyada xaaladeedu waxay la mid tahay sidii roob oo cirka ah ka soo dejinnay oo faاkhtalata bihi nabaatu اlأrض roobkaas sababtiisa uu isku dhex darsamay isdhex qaaday isku dhex baxay nabaadkii dhulka oo mima yaakulu الnaas walancaam waxay dadku cunaan iyo wax dunyadu cunto ah xataa idaa akhadat اlardu zuqrufaha kolkay markii ay dhulkii ay qaadatay quruxdeedii wazayanat ay bilicowday wadanna ahluhaa anahum qaadiruuna calaa yani mutamakinuuna minha inay u soo gacan gashay oo khalaas ay ku intifaacayaan oo aanay dib dambe xumaanaynin marka u maleeyeen ataahaa amrunaa leylan aw nahaara inay goosanayaan oo khalaas ay kolka u maleeyaan ay arrintayadii halaag aan ku xukunay ee u timid habeennimo ama maalin fajacalnaaha ka yeelnay xasiidan mid la gooyo la shafay oo kale aan ka dhignay kaan lam taqna bilamsi sidii shalay iyadoon meeshaba ku olin oo kale kadalika nufasilu laayaati liqowmin yatafakkaruun sidaan aayadahankada u tafsiilinay u kala bixbixinay baan aayadaho dhan u kala bixbixinaynaayo wuxuu caddaynaynaa dadka fakiraaya ee caqligooda ka shaqaysiinaya wa qaala tacaala wadrib lahum mahala alxayaati dunyaa ugu qadar oo ugu mahmaa mahmaahda nolosha adduunyada ee soke kamaa in anzalnaahu min aلsamaa sidii biyaha cirka ka soo dejinay oo kale yarxamuka allah faاkhtalata bihi nabaatu اlard uu isaga sababtiisa isugu darsamay nabaadkii dhulka fa asbaxa haddana durba uu noqday hashiiman mid dun-a ah uu noqday oo madow oo tadruuhu ay buubinayso alriyaaxu dabayluhu buubinayaan wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadira allana subxaanahu wa tacaala wuxuu yahay mid wax walbaba awood u leh almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati dunyaa maalka iyo iyo wiilashu waxa weeyaan waa maxaa noloshan soka ee adduunyaad quruxdoodii weeyaan waalbaaqiyaatu asaalixaat waxyaalaha hadhaya ee maguurtada ee eh wan wanaagsan baana khayrun cinda rabbika rabbiga agtiisa waa cibaadaadka iyo taacaadka laga wadaa eh, ama subxaan allah walxamdu lilahi siday riwaayadba ku yimaadeen eh, subxan llah alxamdulilah walaa ilaha illa allah allahu akbar hawaaban xagga hawaabka iyadaa u fiican wa khayrun una wanaagsan amalan iyo diilada iyo rajaha dambe wa qaala tacaala iclamuu anama alxayaatu dunya waxaad ogaataan nolosha soka inay tahay lacibun walahwun ciyaar iyo dheeldheel waa ziinatun isqurxin iyo watafaakurun baynakum isufaanid dhexdiina ad isu faantaan watakaaurun iyo badsasho oo badsasho isugu faan fi lamwaali waalawlaad xoolaha iyo carruurta aad isugu faantaan ka mahali kaysin sidii matar oo kale acjaba alkufaara zaariciin zuraac yani kuwii oo wax beeranayay ee isjeclaysiiyey nabaatuhu biqilkiisii uma yahiiju haddana qallalaayo oo fataraahu aada arkayso musfaran isagoo jaallo noqday kolka u horraysa uu sii qallalaya jaallo jaallo noqonaya uma yakuunu xutaaman haddana mid burbura buu haddaba noqonaya wa fi اlآakhirati cadaabu shadiidu wamagfiraةu min allahi wa waridwan aakhirana waxaa jira cadaab daran iyo dembi dhaaf alle iyo raali ahaansho alle yaa jira allahuma inaa nasaluka nasأaluk wa waridwaank wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur nolosha sokana ma aha ilaa alaab lagu kadsoomo uun mooyaane oo wax inuu xaqiiqo yahay la moodo oo waxba aan ahayn lagu dagto oo dadka maangaabkay ku daydaan mooy ku dagtaan mooy wax kale ma ah wa qaala tacaala zuyina linnaasi dadka waxaa loo qurxiyey oo naftoodii shaytaan ay u qurxiyeen xubu shahawaati shahawaadka jacaylkooda shahawaadkaas oo ah min annisaa'i haweenka walbaniina wiilasha wاlqanaatiiri اlmuqanطara korjado la korjadeeyey oo min الdahabi wاlfida dahab iyo fida ah marka qinطaar waxaa la yidhaahaa dibi haragi oo buuxo oo lacag ka buuxaa la yidhaahaa wاlkhayl اlmusawama iyo farda la shaaximay wاlancaami iyo xoolaha nicmoolayda ah wاlxarfi iyo beerta shahawaadkii oo intaasabaa dadka la jeclaysiiyey daalika intaasoo dhanina mataacu lxayaati اdunyaa nolosha soke ee muxuu ahay raaxadeedii weeyaan wallahu cindahu xusnu lma'aab alla agtiisana noqod wanaagsan ayaa aho meel loo noqdo wanaagsan baa jirta wa qaala tacaala yaa ayuha annaasu ina wacd allahi xaq war dabiyahow alla ballanqaadkiisii aakhare uu ku ballanqaaday in laydinsoo bixinayo janniya naariya ay jiraan uu ku ballanqaaday xaqun wax run oo jira weeyaane falaa taquranakum alxayaatu dunyaa yayna idin degin oona idin khadcin noloshantada suke ama noloshantada xumi walaa yaguranakum billaahi alla yaanu idinku degin algaruuru kadin badanihi waa shaydaanku eh oo yaanu raxmadda alla waasicu weeya maxaase isugu gelaysaa iska seexo iska kan alla waa dembi dhaafaya soo maadan maql inuu alla ka yidhi yaanu idinku degin alla sax weeyaano raxiim waa yahay haddana alla subxaanahu wa tacaala shadiid ulciqaab buu yahay waqaala tacaala alhaakum takaaur waxaa idin shuqliyey waxbadsashadii iyo isufaankii baa idin shuqliyey xataa zurtum lmaqaabira ilaa aad qubuurihi ka ziyaarateen qubuuraheed ziyaarateenta marka laba macnoay leedahayoo inaad qubuurahina tirsateenoo aad dhahdeen hebel iyo hebelka naga dhintay haddeen noo noolaan lahayn annaga idinka badnaan lahayn intaas inla dheeraan iyo midda kalena waxaa weeye xataa zurtumla qabrax yani xataa mutum saa isugu faanaysaan annaga idinka landheerisa annaga intaasaa nahay waxaa u hayseen ayaa idinkoon camal lahayn aad dhibateen kallaa maya sidaa ha yeelina sawfa taclamuun hadda kodid baad ogaan doontaan xaqiiqada ثuma klاa سوفa تaclamuun aln adna maya waad ogaan doontaane klاa low taclamuuna cilم اليaqiin haddaad ogaan lahaydeen ogaan run a aad ogaan lahaydeen yani sidan ma aydaan yeesheen weeyaan wa qaala tacaalى wama alxayaaةu اdunya ilaa lacib walahw nolosha soke ma aha ilaa ciyaar iyo dheeldheel mooy wax kale ma aha waina الdaara الآakhira daarta dambe wa aakhire eh la hiya alxayawaanu iyadaa noloshii runta ahayda noloshii xaqiiqadii xaggaasa jirta tan waa iska ciyaar low kaanuu yaclamuuna hadday ogaani lahaayeen wاlآakhiraةu fi lbaabi kahiiraة mashhuura وama alxadiiثu faakharu min an tuxsar way ka badan tahay in la tiro koobo fanunabihu bطرفi minha calى ma siwaaha can cmr bni cawfin الأnصاariyi radي allahu canhu ana rasuula اllahi slى اllahu عalيh wali waslm bacata abaa cubaydata bna اljaraax abuu cubayda bn jaraax buu diray radia allahu canhu ila albaxrayn beledka baxrayna buu u diray ya'tii bijizyatiha jizyadii lagula heshiiyey wafdigoodii inuu ka soo guro faqadima bimaalin min albaxrayn maal buu baxrayn ka keenay fasamica fi lansaar ansaar baa maqlay ridwaan ullahi calayhim biquduumi abi cubayda radia allahu canhu abi cubayda imaatinkiisii bay maqleen fawaafow salaata alfajri waxay soo xaadireen oo isku soo ururiyaan salaaddii subax maca rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam intay ka yimaadeen xaafadahoodii iyo masaajidoodii ayay la soo tukadeen rasuulka sal lla alay slam salaaddii subax aroortaas falamaa sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam markuu tukaday rasuulka alla sal alay slam insaraf yuu gadoomay fatacaraduu lahu way ishordhoobeenoo way istusiyeen fatabasama rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka alla waa muusooday xiina ra'ahu markuu arkay oo wuu gartay ثuma qaala markaasu wuxuu yidhi أظنكم سمعتم أنa أbا عuبaيدة رضي الله عنه qadima بشhayء min البحرaين waxaan idiin malaynayaa inaad maqشheen أbu عubayda inuu wax ka keenay maal ah بحrayn qaaluu أجل ya رsuul الل ya رasuul الlah qaala أbshirوu وأmirوu maa ysurكم bishaaraysto oo fisha wax idinka farxinayo fوallahi ma الفqر أkشhىa عalayكم faqiirnimo idinkama baqaayo allah ku dhaartae faqiirnimo idinkama baqaayo inaad faqiirnimo dabada idinku dhacda kama baqaayo oo alla waa ogeysiiyey in adduunyada alla idiin furaayo oo kunuusta kisra iyo qaysar aad qabsan doontaan walakinii akhshaa calaykum an tubsata calaykum addunya kamaa busitat calaa man kaana qablakum waxaaseen idinka baqaya in adduunyada la ydin fidiyo la ydin waasiciyo barwaaqo iyo nicmaad ku dhacdaan oo fatanaafasuuha aada ku tartamtaan kamaa tanaafasuuha sida iyaguba ugu tartameen dadkii idinka horreeyeyba fatuhlikakum ay idin halaagta kamaa ahlakatkum ahlakakum sida iyaguba u halaagtay muttafaqun caleyh taasaan idinka baqayaa oo taasuna oo marka waa tii dhacday faqri idinka baqi maayo faqri waad ka bixi doontaane waxaan idinka baqayaa in adduunyada la idin furo laydin waasiciyo sidii ummadihii idinka horreeyeyba laydinka loogu waasiciyey oo markaas fitnadeeda aad u adkaysan weydaan oo intaad ku tartantaan oo isku laysaan isku xasadaan aada isku balowdaan oo ay idin halaagto sida dadkii horena u halaagtay sidaasaana marka dhacday walciyaadu billah muttafaqun caleyh وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عnه qاal جلس رsuul الlahi صلى اه عليه وسلم عlى المنbr rasuulka alla slى الlه عليه sلم mimbarka ku fadhiistay wajalasnaa xawlahu hareeriisaan anaguna fadhiisanay faqaala markaasuu wuxuu yidhi ina mima akhaafu calaykum min bacdii maa yuftaxu calaykum min zahrati اdunyaa wa ziinatiha waxaa ka mida waxaa aan idinka baqayo aniga gadaashay waxa la idiin furi doono oo adduunyada quruxdeeda iyo ziinadeeda ah iyo nimdeeda yani barwaaqadeeda taasaan idinka baqayaa mutafaqu calayh canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali slam qaala ina adunyaa xulwat khadira adduunyadu waa cagaar macaan wa ina allaha tacaala mustaklifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun allana subxaanahu wa tacaala wuu idiin dhiibi doonaa adduunyada isagaa iskale wuu idiin dhiibi doonaa khulafuu idinka dhigan doonaa markaasuu fiirin doonaa saaad ugu shaqaysaanna fattaqu اdunyaa wاtaqu الnisaa iska ilaaliya adduunyo haweenna iska ilaaliya labada iska ilaaliya labadaas marka mid walba fitnay leeyihiin siduu faqrigu dhibaatadiisa iyo shiddadiisa iyo u leeyahay ayay nicmadiiyo barwaaqaduna ay u leedahay marka imtixaan weeye labaduba marka waa ka digayaa nebigu sala allahu alayh waali slam haweenkana iska ilaaliyo iyagana xadiidkana waa kaynu soo marray muttafaqun caleyh rawahu muslim وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهma laa عayشha ilaa عayشh الآخرة متفق عalيه allow nolole ma jirto nolosha aakhira mooyaane nolosha soke ee ta adduunyada waatuu allaba ku sheegay ciyaar iyo dheeldheel inay yihiin iyo sufaanfaan iyo waxyaala aan faa'iido lahayn oo maselkeeda iyo mahmahdeedana suurado badan uu ku sameeyey alla subxaana wa tacala marka noloshii runta ahayd waa nolosha adduun waa nolosha aakhare weeyaane allana u yidhi waina daara alaakhirata la hiya alxayawaan yani alxayaat alxaqiiqiya xayaata noloshii runta ahayd ee ama raaxa taam alahaydee daa'im ah ama rafaad taam aho daa'im alahayd walciyaadu billah waa nolosha aakhiro muttafaqun caleyh wa radia allahu canhu yani can anasin ana rasuula اllahi sal l slm qaala yatbacu almayita halaaa qofka dhinta waxaa raaca saddex baa raaca ahluhu wa maaluhu wa camaluh faarjicu hanaani waybqaa waaxid laba waa soo noqonaya midna waa ku hadhayaa yarjicu ahluhu wa maaluhu wayabqaa camaluhu ciddiisi maalkiisu way soo noqonayaan camalkiisii baana ku hadhayo godka la gelaya marka inuu intuu xoolo dhaqid iyo guryo dhisid iyo beere iyo balaayo aanu kuba wada intifaaci karaynin intuu isku daalinayo inuu camal camalka isku daa isku daaliyo camalka saalixa uu badsado oo sadaqada iyo cibaadaadka uu badsado taasa marka u haboon muttafaqun calayhi waana soo marray xadiidka oo isagoo lamarkiisu yahay boqol iyo afar baan soo marray wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul llahi sal lla alay slam yu'taa biancami ahli اddunyaa min ahli الnaari ywma alqiyaama waxaa la keenayaa adduunyada qofkii ugu raaxa badnaa oo ahlu naarka ah yaa qiyaamaha la keenayaa fayusbagu fi nnaari sabqa waxaa la tiimbinayaa naarta ayaa hal mar la tiimbinaya uma yuqaalu markaasaa la dhahaya ya bna aadam war in aadamow hal ra'ayta khayran qad weligaa khayr ma aragtay hal mara bika naciimun qad raaxa weligaa ma ku soo martay fayaquulu laa wallahi yaa rab maya rabbi weligayba ima soo marin halkaa qamsada keliya yaa wixii uu raaxo iyo nicmo iyo tumasho soo maray madaxtinimo iyo maalqabeennimo iyo cunto iyo dhar iyo naagaguursi iyo wixii uu raaxo soo maray oo dhan oo laga yaabo ina lixdan sano konton sano ina intaas oo dhan uu raaxo ku soo jiray yaa ilowsiinaysa wa yu'taa biashaddi الnaasi bu'san fi اddunyaa min ahli اljanna waa cagsigiise waxaa la keeni doonaa dadka kii ugu dhibaato badnaa adduunyada ugu dhibaato badnaa oo ahlu jannaha fa yusbaqu sabqatan fi ljanna hal mar baa la tiimbinayaa jannada isagana la tiimbinayaa fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa ya bna aadam hal ra'ayta bu'san qad maku ma aragtay weligaa dhibaato ma aragtay shiddo iyo dhibaato weligaa ma aragtay hal marra bika shidda qad weligaa shiddo maku soo martay fayaquulu laa wallah maa marra bii bu'sun qad walaa ra'aytu shiddatan qad weligay balaayo dhibaatay ma soo marin shiddana weligay ma aanan arag buu dhahaya rawaahu muslim marka waxa halkaa marbaa isagana wixii rafaad uu soo maray jiro iyo faqri iyo dulli iyo wixii uu soo maray waxaa ilowsiinaysaa halkaa marba ay raaxadeeda ilowsiinaysa maskaxdiisiiba ka dhaqaysa وعn المستwرد بن شداd رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم ma الدuنيا في الآخرة إلا مثل ma يجعل أحadكم إصبعه في اليم فlينظر bma يرجع رwاه مسلم adduunyadu ma aha kolkii aakhira loo nisbeeyo aakhira kolkii iyo iyada la isgarab dhigo ma aha ilaa sida qof farta biyogeliyey badweyn fartiisa dhexgeliya mooyaane bal ha feeriyo marka fartaas waxay ka soo qaatay biyihii ka soo qaatay maxay leeg tahay bad far aad gelisay qoyaanka fartaada soo raacayaayo hal dhibica hadday ugu badanta bay noqonaysa haddii kalena iska qoyaan bayba noqonaysaa waxbaba ka dhibcay sidaas oo kale bay ka dhigan tahay bal bal ha u fiirsado farta markuu badda geliyo waxay fartaas ka soo qaadayso rawaahu muslim وعn jaaبiri رadي الله عanه أna rasuula الlahi صل ل sلم mara bالsuuq suuquu soo maray nebigu slى الlه عليه وaلي وsلم والnaasu kanafatayhi yani jaanibayhi isagoo dadkuna hareerihiisa ayano dadku hareera socdaan famara wuxuu soo maray bijadyin orgi buu soo maray orgiga yar waxaa la yidhaahaa jadyi baa la yidhaha hadduu wen yahay se tays baa la yidhaha wuxuu soo maray orgi yar oo asaka oo dhukayan mayitin oo bakti ah oo cilitaanka ka guurtay iska tuureen yuu soo maray faأkhada biudunihi dhegtiisuu qabtay ثuma qaala markaasuu yihi ayukum yuxibu an yakuuna hada lahu bidirham kiinee jeclaan lahaa inuu kankada ku helo oo ku iibsado dirham faqaaluu ma nuxibu anahu lanaa bishay wamaa nasnacu bihi ma jecel inaan waxba aan ku heli lahayn dirham iyo wax ka yartoona oo maxaan ku falaynaa seen dhahaynaa uma qaala markaasu wuxuu yidhi atuxibuuna annahu lakum ma jeclaan lahaydeen inaad iska leedihiin oo idaynan iibsanin baba aynu waxba idinku fadhiyine inuu idin dhasho ood leedihiin ama la siiya ma jeclaan lahaydeen qaaluu wallahi low kaana xayan kaana cayban innahu asak haddii uu nool yahay adoo bakti ah haddii uu nool yahay ceeb buu ahaan lahaayo waa dhaga mxu waa dhaga gogo-an yahayo waa dhukayan yahay fakayfa wa huwa mayit sidaa bay marka uu ahaanaya isagoo bakti aba ah kasii daran faqaala markaasu wuxuu yidhi fawallahi laddunyaa ahwanu cala allah adduunyada alle kala liidata min hada calaykum kan siduu idinla liito siduu idinka kan idinla qiimo daran yahe uu idinla liita idinla xun yahay ee adduunya ugala qiimo yartahay alla subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed buu caddaadiisa iyo muxuu wax ka siiyey oo gaal iyo muslimba loo siman yahay adduunyada nafcigeeda loo siman yahay oo ambiyada alla muxuu ahaye qaarkood faqri ku noolaayeen gaaladuna qaarkood nicmo iyo raaxay ku noolaayeen rawaahu muslim qowluhu kanafatayhi ay can jaanibayhi labadiisa dhinac buu yidhi wاlasaku aلصaغيru اlأdun ka dhigaha yaryar weeyaan dhukay baa la yidhaha وعn أbي dr رضي الله عنه qال كنت أمشي mع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في xرة بالمdينة waxaan soconay la socday nebiga sal ly slam baan la socday gurays madiina ku yaalla xaro waxaa la yidhaahaa dhul dhagxan madmadow oo leh ayaa la yidhaha waxoogaa yar taaga aan weyneyn dhulkaasna dhulkankada xijaazna oo gaar ahaan madiina hareeraheedana dhulka noocaas oo kale dhagxan dhaldhalaalaysa oo aada mooddo muraayada la jajabiyay aada mooddo oo madmadow leh oo fiiqfiiqana lagu socon karaynin aada iyo aada ugu badayn dhulkaasaa marka xara midii baa la yidhaahaa kolkii la isku jamciyna waa xiraar madiinana laba xaradood bay dhexaysaa faistaqbalanaa uxudun uxud baa naga hor yimid oo horteeda ka soo muuqday fa qaala markaasuu yidhi yaa abaa dhar abuu dariow qultu labayka yaa rasuula allah qaala maa yasurunii ana ana cindii midla uxudin haadaa dahaban tamdii calaya halaaثatu ayaamin wa cindii minhu diinaar ilaa shay arsuduhu liddayn ma aanan jeclaadeen oo kuma farxeen inaan lahaan lahaa buurta uxud oo kale oo dahab ah oo ay soo marto saddex beri ay soo marto oo isagana agteyda wax ka yaallo oo wax iga soo hadheen ilaa uxud dayn aan u dhigi lahaa mooyaane yacani haddaan buurta uxud oo keliya lahaan lahaa oo kale lahaan lahaa oo dahab waxaan jeclaan lahaa saddex beri hadday tagto inaan waxba agteyda ka olin ilaa waxaan dayn iskaga dayn igu leeyahay iskaga bixi si aan ugu dhigan mooyaane waxaan anigu nafteeda uga hadhi lahaa ma aanu jireen ilaa an aquula bihi inaan ku dhaha mooyaan fii cibaadi illaahi addoommaha allah haakada wahaakada wahaakada sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo aan ku dhaho can yamiinihi midigtiisa wa can shimaalihi wa min khalfihi gadaashiisa haakada haakada kulkulaasa dhahda sidaa iyo sidaa iyo yani dadka ku faraqa mooyaane saasaan jeclaan laha ayb uma saara haddana waa socday faqaala markaasu wuxuu yidhi ina alakariina hum alaqaluuna yowma alqiyaama kuwa maalka badanu iyaga ah kuwa waxyar maalinta qiyaamaha ilaa man qaala qofka ku dhaha mooyaane yani ku sameeya bilmaali xoolaha haakada wahaakada wahaakada sidii iyad ahay can yamiinihi wa can shimaalihi wa min khalfihi kuwa adduunka ugu raaxa badnaaba aakhare ugu rafaad badanoo ugu nicmo raaxayar ilaa koodii maalka saa iyo saa iyo saa yidhaha mooyaane yani maalka sadaqada aada u bixiya mooyaane wa qaliilu maa hum in yar bay iyagana yihiin kuwa maalka sidaa u galaayo way yar yihiin uma qaala lii markaasu wuxuu yihi makaanaka laa tabrax xataa aatiyak halkaagaa joogo haka zuula haka dhaqdhaqaaqin ilaa aan kaaga imaado uma intalaqa waa socday fii sawaadi leyli habeenka mugdigiisii iyo hore u socday xataa tawaaraa ilaa uu iga libdhay fasamictu sawtan qad irtafac cod dheer baan maqlay oo iyo hadal hadal dhaadheer fatakawaftu an yakuuna axadun carada linabiyi sala allahu alayh waali wasalam waxaan ka baqay inuu qof nebiga sala allahu alayh waali wasalam uu u banbaxay oo yani wax cadow ahood nebiga soo weeraray iyo inay jiraan baan ka baqay faaradtu an aatiyahu inaan u taga baan doono u gurmado fadakartu qowlahu hadalkiisi baan soo xusuustay laa tabrax xataa aatiyaka haka zuulin halkaa ka dhaqdhaqaaq ilaa kaaga imaado markaasuu halkiisi iska joogay faqultu markaasaan waxaan kolkuu soo noqday baan waxaan ku idhi samictu sawtan takhawaftu minhu waxaan maqlay cod oo aan ka baqay cabsi ugu beero oo aan kaaga baqay fadakartu lahu arrinkii baan u sheegay faqaala markaasuu yihi wa hal samictahu oo ma maqashay qultu nacam haa waan maqlaani qaala markaasuu yihi daaka jibriil kaasuu jibriil buu ahaa ataanii ii yimid faqaala wuxuuna yidhi man maata min ummatika laa yushriku billaahi shay-an dakhala aljanna qofkii dhintee ummadaada ka mid ahee isagoon alle waxba uu shariig yeelaynin dhintaa jannaduu gelayaa qultu markaasaan waxaa uhi wain zanaa wain saraq haba zinaysto haba ah eh ba ha noqde ba ha noqde qaala wain zanaa wain saraq axada oo haba ha dhilooba haba tuugoobe muttafaqun calayhi wa hada lafd marka qof kale <clears throat> qofka hadalkaa hadalkaalihi waa qofke wain zanaa wain saraq eesaa loogu jawaabayo nabigu salى الlahu عalيه wali wslam waa yidhi oo jibriil waa ku yidhi kolkuu jibriil arrintaa ugu bishaareeyey jibriilasa waa ugu jawaabaysna abu darrina markiisna loo sheegay uu sidaasoo kale yidhi oo nabiguna salى الlahu عalيه wali wasalam uu sidaa ugu jawaabay ilaa goortii dambe uu ku celceliyeyba oo uu nabiguna sal l slm goortii uu yidhi wain saraqa wain zanaa wain saraq calىa raqmi anfi abi dar marka goortoob abudar isaguna ka warrami jira wain radima anfu abudar xataa abudar haba ka xanaaqood oona raalli ka ahanine qasab weeyaan wuu gelayaa marka jannadaas la sheegaya jannada inuu gelaya qofkii iimaan ku dhintaayo isagu waqti ay noqotaba waa iyadu waa lagama maarmaan oo qofkii iimaan ku dhintaayo janna lama horaan bay u tahay waqti ay noqotaba marka laakiin qaar waxaa jiraya jannada biqoyri xisaab walaa sabqi cadaab ku galaya iyo kuwa ku galaya xisaab lakin bغayri cadaab iyo kuwa bacda sabqi اlcadaab wa taطhiirihim min الdunuub galayaba waa jiraan qofkiis ku dhintaayu imaan ku dhintaa kollay naarta ku waari maayo hadduu galo kole ku tahay وعn abi هurayraةa radي الlه عanه عlى rasuuli الlahi صلى اه عlي slم qaal low kaana lii mثlu أxudin dahaba haddii aan lahaan lahaa buurtan uxudahoo kale oo dahab ah la saranii waxaa iga farxin lahaa oon jeclaysan lahaa allaa tamura calaya alaaatu ayaam halaatu layaalin inaynay isoo marin saddex habeen wa cindii minhu shay-un agtaydana uu wax ka yaallo ilaa shay-un arsuduhu lidaynin yani addakirhu lidayn wuxuun eh, dayn aan u dhiganayo oo dayn iska bixisa aan leeyahay mooyaane mutafaqun calayh xadiidkii wuxuuna la mid yahay abu dar ee marka dhow isaguna soo marray ku xiga buu la mid yahay وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الlه صلى الله عليه وaلي وسلم انظروا إلى mن هو أسفل منكم walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum fiiriya oo ka fakera qofka idinka hooseeya oo idinka caafimaadka iyo maalka iyo quwada iyo mansibka iyo xaggaa idinka hooseeya fiiriya dadka lagu halee gurguuranaya iyo kuwa indhahale iyo ninkii maanta masjidka ka kacay ma arkaysi ya maalmaheyda nala tukaday nin isagoo dhan ba sidaa gudgadayay oan isxajin karaynin baa masjidka maanta ka kacay oo tuugsanayay oo intuu fadhiga kula gutay sidaad hayo oo tallaabada aan qaadi karayn oo lahaa waxaa shil baasaa ay galay lahaa dadka asxaabu al aafaarka sidaas oo kale dhibaatooyinka ku dhaceen feeriya adiga oo wax tabanayo oo isle dhibaata ku haysato ama jirro ku hayso ama nabar xuni kugu yaallo ama faqri iyo wuxuun kugu yaallo ood aragto kolka dadka qaarkood aragtabaad xusuusanaysa nicmada lagu siiyey marka dadka idinka hooseeya feeriya oo dadka idinka sarreeya ha feerinina taasaa ku habboon inaydaan nicmada alle xaqirin nicmada alla idin siiyey haddaad feeriso dadka muxaafilooyinka waaweyn iyo baabuurada gaadiidka iyo walaayadaas haysta ay muxuu ahay xaafadantada kuwa jooga masjidka nagula tukada iyo kuwaas haddaad nicmadooda iyo raaxada iyo waxa ka muuqda iyo aada fiiriso inaan alla waxba ku siinin baad maxay kula noqonaysaa waad yaraysanaysaa wixii nicmaheeda alla ku siiyey laakiin markaad dadka kaa hooseeyo fiiriso kolkaasaad garanaysaa in alla nicmo ku siiyey alxamdu lilah hadda mutafaq عalayh whada lafظ muslim wa fii riwaayati اlbukhaariy waxay ahayd idaa nadara axadukum midkiin hadduu feeriyo man fudila calayhi fi اlmaali wاlkhalq qofkii laga fadilay laga sarraysiiyey xagga maalka iyo xagga jirhkaba abuurka looga sarraysiiyey caafimaadka iyo quwadii iyo waxyaalahaas iyo falyandur ilaa man huwa asfalu minhu ha feeriyo qofka ka hooseeya markuu intuu qalbi jabo oo dadkaas ka sarreeya u feeriyo ha feeriyo bal dadka ka hooseeyana kolkaasuu marka nicmadii alla garanaya xadiidkan xadiidkii ka horreeyey labada xadiidka ka horreeya xadiidka abu hurayra iyo abu dar ahaa labadaasbaba nebigu sala allahu alayhi waali wasalam ma aanu dhihin ma aanan jeclaadeen inaan buurta uxudoo kale oo dahaba inaan lahanla yani maal bada inuu soo galo maunan necbaadeen ee laakiin wuxuuna jeclaadeen inuu maalkaa dhigto uu daysto ee marka uu bixin lahaa maalkaasoo halqiga alluu ku faraqi lahaa marka taas weetaan arrintan hadda ka horba soo marray oo xagga zuhdiga tii ku saabsanaydo waa qofku inaanu qalbigiisu maalka aanu jeclayn oo maalka aanu ka dabadha aanu iska daba ridaynin ee maalku kolkuu soo galo uu u haysanayo mid uu beer aakhara ku fasho oo uu iska horraysiiyo oo uu baxsado wixii uu marka ahalkiisa iyo ciddiisa iyo iyaga naftooda ugu ku anfacayo mooyaane oo isagoo naftiisu sadaqa ah mooyaane وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال تعس عبد الديناar والدرهم والقطيفة والkhميiصة tacisa ha hoogo tacaasada waxaa la yidhaha halaaga iyo dulliga yaa la yidhaahaa ha hoogo ha halaagsamo oo ha dulloobo cabduddinaari wadirham addoonka diinaarka iyo dirhamka ka caabuda lacagta caabudaayo ha halaagsamo waalqatiifati iyo qatiifadiiyo walkhamiisa qatiifeed iyo khamiisadu labaduba waa laba nooc dharka ka mid ah yani dharka iyo waxyaalahaas qofka caabuda ee iyaga oon muxua ah khayr iyo wanaagba moodaya kaasuu habaaraya nebigu sal l slam waxaa lamida ah marka guryaha iyo beeraha iyo baabuurada iyo waxyaalahaas iyo warshadaha iyo qofka waxaasu indha taaga in ucطiya radi haddii wax laga siiyo wuu raali noqonayaa wain lam yucطa lam yarda haddaan wax laga siininna ma raali noqonayo kaasuu le ha halaagsamo midka sidaasa buu leeyay ha halaagsamo wuxuuna u ducayn doonaa nebigu sala allahu alيyه waali wasalam xadiid kale oon arki doono oo uu u bogayaa qofka jihaad fii sabiili اllahi u go-a ee muxuu yani macnihiisu uu yahay diinta taageeradeeda iyo gaalada jebinteeda qofka u go-ay ee faraskiisa xakamihiisa haystaa meesha qeylo ka soo baxdaba ku roora kaa waa ammaanayaayo waa u ducaynayaa kanna waa habaaraya haddii wax laga siiyo waa raali noqonayaayo waa ammaanayaayo wuxuu leeya wallahi ninkaas hebel ehe madaxda iyadu huwa nin caadil oo kidaa weeye oo waa fiican yahayo dicaayo u samaynayaa haddiise isaga ay gafto qaybintii ay gafto oo dad kale oo xataa uga habboon oo kaga eh, kaga xaq leh oo uga baahi badan la siiyo oo si cadaalo ay ku dhacdo waa duraya waa qaybtan qaybtantadku si cadaala loo maamulay ma aho xir waxbana lagama siinayn dadka kale unbaa la siinaya eh, axba meesha ku jirta bali waxaasuu deldalaya rawahu الbukhaariي wa canhu radي allahu canhu qaala laqad ra'aytu waxaan arkay sabciina min ahli الصufa toddobaatan nin oo ahlu sufihii fuqarada muhaajiriinta ahaa ahoo maa lahum rajulu calayhi ridaa aanu lahayn nin go-sare leh nin go-sare huboni aanu kuba jirin ima izaarun wa imaa kisaa inuu hoosgunti uu leeyahay iyo inuu basto isku duuduubo oo qoorta kuxidho uu leeyahay labada mid un bay ahayd mid laba go isu xidhanse meelka ku jirin qad rabaduuhu ay ku xidheen kisahaana fii acnaaqihim qoortooda kusoo xidheen oo sida carruurtu qoorta ugu soo xidhato carruurta reerbaadihi iyo qaydka qoorta ugu xidhaan oo kale sidaa yeelay fa minhaa maa yablugu nisfa saaqayn waxaa ka mid ahaa dharkaas ay sidaa u xidhanayeen qaar kubaabka kala barhkooda u gaadhaya wa minhaa maa yablugu lkacbayn waxaa ka mid ahaa qaar aan qowyada gaadhaya fayajmacuhu biyadihi gacantiisa uu kusoo ururinayo yani xaggan kadana waxay gaabni ka qabtayn kasoo soo wareegaynin oo cawradiisa ayna qumaanta uga soo waree u asturaynin markaasuu gacanta saa ugu qabanayaayo xagga hore uu isku soo ururinaya cawradiisuna soo muuqato uu ka baqayaa karaahiyata an turaa cawratuhu in cawradiisa la arka ka nacbaysi uu necbaysanayo yuu maradii isku soo qabanaya isku soo ururinayaayo sidaas uu yeelayaa labadaas marka nooc bay ahaayeen buu leeyahay markaas rafaadkii ay ku jiri jireen ahlu sufahaas oo abu hurayra radiallahu canhu xadiidka warinayaan isagu ka mid ah weliba isagu uu ahaa nabadoonkooda ayuu sheegay wuuna hadhowna waa tilmaami doonaa siduu ahaan jiray iyo rawaahu albukhaari waana imaan doona waxaa ku imaan doona shan boqol iyo lix wa canhu radiallahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allau alيyh wali wasalam addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir adduunyadu waa xabsiga qofka mu'minka ah gaalkana waa jannadiisii gaalkana waxay u tahay janno qofka mu'minka an xabis bay u tahay marka xabiskuna waxaa weeyaan waa meel dhibaato badan weeyaan rawahu muslim siday ugu tahay muslimkana ay ugu tahay xabis adduunyadu gaalkana ay janno ugu tahay ma aha inayna muslimiintu waxba kulahayn oo gaaladu adduunyada iska leeyihiin sida ay dadka muxuu ahay jaahiliintiihi ay yidhaahaan iyaga adduunyadaa la siiya inagana aakhraan leenahay aakhirihii adduunkaba wanaagooda iyo raaxadooda dadka mu'miniinta abuu alla subxaanahu watacaala ugu ballan qaaday ee mu'miniinta saadiqiinta ah mu'miniinta iska sheegadka ah maaha qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi wطayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya khalisatan ywma alqiyaama <clears throat> faاstajaaba lahm rabhm anii laa udiicu cmla caamili minkum min dakarin aw ilى akhiri u alla subxaanahu wa tacaala uu ka yidhi falanuxyinahu xayaatan man camila صaalixan min dakarin untaa wahuwa mu'minu falanuxyinahu xayaatan طayiba u alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka waxa weeyaan marka sida ay tahay maxay tahay gaalkana waxay u tahay janna muslimkana xabis bay u tahay taas waxaa fasiraysa qisa laga wariyey alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximahullah isagoo qaadi qudaaf masr ka ah oo muxua nin maalqabeenana waa ahaaye mansab weyn oo siyaasi iyo diini abana haya ayuu maalin soo maray baa layidhi suuqa soo maray isaga oo haybad iyo hay-ad iyo muxuu ahay dad fara badan xashiya la socdaan oo faras fiican fuushan oo labis fiican uu soo maray marka waxaa nin yahuudi ah oo zayaad aha yani saliidda iibinayay oo dharkiisu aad u saxiisan yahay oo muxuaha uu aad u rafaadsan yaa intuu sheekhi faraskiisii hor joogsa xakamaha qabtay buu wuxuu yidhi baa laydha yaa sheekh alislaam ina nabiyakum sala allahu alay slam qaal addunya sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir fa ay jannatin ana fiiha wa ay sijnid anta fiih xabiskeed aduu hadda ku jirtaa raaxadan iyo nicmadan aad ku jirta iyo madaxtinimadane aniguse jannadeen ku jira dulligan iyo waxaan aad arkaysa ee faqrigan ahaye markaasu wuxuu yidhi baa la yidhi radia allahu canhu anigu marka la ii fiiriyo wuxuu alla subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta u diyaariyey ee jannada ah waxaan ka dhignay hadda sidaanu xabis ku jira adiguna marka laguu fiiriyo waxa uu gaalada oo alla u diyaariyey ee ciqaab ah waxaad hadda ka dhigan si hadda janno ku jirto oo kale waxa ku dambeeya marka la feeriyo saasuu marka ugu jawaabay muxuu aha alxaafid ibn xajar radia allahu tacaala canhu ardaa marka taasaa si fiican u cadaynaysa rawah muslim nin kaloo la dhihi jiray caalimaha isagona la dhihi jiray abulxasan الshaadili radia allahu canhu magaciisa cali bn cabdiljabbaar baa la dhihi jiray ba waxaa la yidhi wuxuu dhihi jiray isaguna eh, <coughs> abulxasan الshaadili radia allahu tacaala canhu yaa wuxuu xidhan jiray baa lili labis fiican buu xidhan jiray nin caalimahoo taqiyana waa ahaa markaas eh, qaar baa marka muxuu ahaaye culamadii zamankiisaa joogtay oo muxuu ahaay mutaqashifiin ahaa ayaa la yaabay adigoo caalima oo kankada ahoo miyaad dhar kankadaad maxaad u xidhanaysaa baa la yidhi kaas kalena marka wuxuu xidhnaa dhar xunxun buu xidhnaa markaasu wuxuu yidhi xaalatii taquulu alxamdu lilah wa xaalatuka anta taquulu acطuunii lilah aniga marka xaaladaydu yani nicmada allaan muujinaya weeyaan allana subxaanahu watacaala wuxuu jecelyahay qofku wuxuu ku nicmeeya inuu nicmadaasi ka muuqatuu jecelyahay aniga marka xaaladaydu allay ku shugriyaysaayo waxay ka dhigan tahay sidii aniga oo leh alxamdu lilah ilaahay waa in nicmeeyey adiguna marka xaaladaaduna waxay ka dhigan tahay inaad faqiir tahay dadka istusinaysa ood leedahay waxba ma haysta waxa laygu sadaqaysto <clears throat> marka adduunyada nusuustii caayaysa ee xumaynaysa aan ka soo warrannay hadda iyo kuwa soo socdaba ma aha inay iyadu lidaati ay u xun tahay marka qofkii ku balooba oo iyada jeclaada oo aakhare ka doorta kaa weeye waxa xumaatada leh ama iyada qofkii garta waxa ay tahay iyaduna nicmo alle inay tahay oo loogu beerfalanayo aakhiro inay tahay qofkii ogaado kuna intifaaca muxuu ahaayey aakharena u dhowaada qofkaasu marka nicma nicmo ku sugan in qofka la yidhaah weeyaan ama janno janno ku sug وعن بن cمر رضي الله عنهma qاaل أkذa رasuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم bmankibaya rasuulka all صلى اه علي sسلم baa labada garab iqabtay faqaala markaasuu yidhi kun fi dunyaa kaأnaka غariibun أw caabiru sabiil adduunyada ku ahow sidii adiga oo غariib ah beled aad aadan aqoonin oo lagu aqoonino beledkaaga ahayn jooga aw caabiru sabiilin ama qof musaafir oo jid gudbaaya labadaas labadaa marka mid weliba waxaa la ogyahay qofka qariibkiihina waa is uruuriyaayo beledkan kada isma dhigto oo ma dego oo iskuma hadleeyo wuxuu hele iyo waxaas iyo wuu iska horumarinaya beledkiisi buu sii dirsanayaayo ama waa la tegayaayo qalbigiisu wuxuu ku jiraa wuxuu qalbigiisa ku jiraa seed beledkaagii u gaari lahayd iyo maxaa ku gaarsiin lahay iyo goormad beledkan kada ka tegi lahay iyo su u sahay qaadan lahaa iyo waxa wixiisa oo dhanbaba wuxuu ugu talagelayaa beledkiisa asliga ahaa qofka muxuu ahaa caabiru sabiilna isaguna sidoo kale wasjidtiiba ku jooga meeshuu caawa uu bariyo marka inuu berri ka kalaha qalbigiisa ku jiraayo marka adiguna sidaasoo kale ahow oo adduunya inayna hoygaagi ahayn ee aad tahay ay tahay meel habeen dhaxsi ah ogow oo aakhira qalbigaaga oo ku xidhnaado weeya wa kana ibnu cumara radia allahu canhuma yaquul ibnu cumar baa marka wuxuu kusii dari jiray kolkuu xadiidkan wariyo idaa amsayta falaa tantadir asabax kolkaad galbaysato gabalku kuu dhaco aroortii ha sugin oo wixii habeenkii aas aad qabsan kari lahaydee camal ah berri baad qabanaysaa iska daa ha isdhihin wa idaa asbaxta markaad waa beriisatana falaa tantadir ilmasaa galabtii ha sugin oo marka yani camalka ha isku derderin oo dilada ha dheeraysanin waqud min sixatika limaradik ka qaado caafimaadkaaga ka qaado oo jiradaada u qaado yacni marka aada fayowdahay ka faa'iidayso oo inay ogow mar aad jiran doonto oo camalkan hadda kuu suuragelayaa oonu kuu suuragalayni inay dhici doonto oo wakhtiga kolkaa ka faa'iido wa min xayaatika limaradik limowtik noloshaadana ka qaado oo gaaridaada u qaado dhallinyaranimadaada ka qaado oo daaweynkaaga u qaado faraaqaaga iyo kolkaad hawl la iyo ka qaado oo markaa hadhow hawsha kusoo kuu soo furan doonta iyo waxyaalaha iyo yaani waqtiga aad nashaad leedahay ha dayicin waase kaan soo maray oo rasuulku sala alla alay slm u dhihi jiray laba nicmadood oo dadku badan ay ku khasaarsan yihiin ka warrami jiray asacatu walfaraa rawahu albukhaariy waxaanu ku imaan doonaa xadiidka lambarkiisuya shan boqol toddobaatan iyo afar buu ku imaan doonaa qaaluu fii sharxi hada alxadiidi macnaahu xadiidkan sharxiisa waxay ku yidhahan macnihiisu waxaa weeyaan laa tarkan ila adunyaa walaa tattakidhaa waطana adduunya ha u iilanino adduunyaha irkanin oo iyada ha ka dhiganin meel hooy ahoo degmo ahoo gurigaagii ha ka dhiganin walaa tuxadid nafsaka bituuli lbaqaa'i fiiha naftaada ha ugu sheekaynaynin ha ugu sheekaynin inaad in badan ku baaqaanaysoo joogayso walaa bilictinaa'i biha iyada daryeelkeedana naftaada ha ugu sheekaynin walaa tatacallaq minha ilaa bimaa yatacallaqu bihi algariibu fii gayri mowطinihi ha ka qabsanin adduunyo ilaa wuxuu qofka qariibkii ee beledkiisa beledan aan jooga uu qabsaday ee sahayii waxa uu ka dhigtay ee wax fududa uu qaadan karo oo qiimalihiyo walaa tashtagil fiiha bima laa yashtagilu bihi alqariibu aladii yuriidu dahaaba ilaa ahlihi wabillahi towfiiq ha iskaga ha iskaga howlinin adduunyada ilaa wuxuu qofka qariibka ee beledkiisii aadayahay durba beledkan ka tegayaayo wuxuu beledkan ka qaato oo beledka kolkaa jooga ka qaato oo kaliya mooyaane <coughs> وعn أbي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهma qال جاء رجل إلى النبي صلى اه عليه وسلم qال yا رsuuل الله دلنيi عlى cمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس iiga waran camal oo kolka aan sameeyo dadkuna igu jeclaanayo allana igu jeclaanayo labada iga waran faqاala izhad fi اdunyaa yuxibaka allah adduunyada ku zaahid oo adduunyaha jeclaanin alla wuu ku jeclaanayaay wazhad fima fimaa cinda annaas yuxibaka annaas ka zaahid oo ha jeclaanin oo ha u hunguri taagin oo ha waraysanin waxa dadka gacantiisa ku jira yani maalkooda dadka ku jeclaanaya kolkaas xadiiثun xasanu rawaahu ibnu maajah wagayruhu biasaaniida xasana ibnu maajah iyo qayrkiiba waa wariyeen qayrkaa uu sheegayaana waxa weeyaan alxaakim wa abu nucaym fi lxilya ayaa wariyey waana xadiid xasana buu leeyahay alimaam annawowi radia allahu tacaala canhu wa ardaah marka xadiidku waxa weeyaan wuxuu leeyahay sanadkiisan hadda halkan kada uu ku wariyey waxaa ku jira nin la yidhaha khaalid ibnu camrin alqurashi ayaa ku jira ninkaasuna waa nin daciifaho xataa eh, bacdu alculamaa ay ku sheegeen inuu nin beenaala ahaa qaarkood ay ku sheegeen inuu xadiida beenbeenta uu samayn jiray laakiin wuxuu leeyahay shawaahid kale ayuu leeyahay marka sidaas xadiidku wuxuu ku noqonayaa buu leeyahay xasanu لغيره لكن sheekh alalbani xafidahu الله isagu wuxuuba ka dhigay saxiixi saxiix جامع sagiir uu laba meelood kaga شاهد oo shaahid kale oo anas ibni maalik uu wariyeyna waa leeyahay mid kale oo mursalana waa leeyahay marka xadiidkankadu waa xadiid ugu yaraantii marka xasan ah weeyaan yani marka xadiid la qabsan karo o xujo noqon karo weeyaan rasuulku marka sala lla alay slm camal qofkii sameeya allii khalqigu ay jeclaanayaan waa zuhdiga oo allana subxaanahu wa tacaala adduunya jecayl la-aanta ayuu dadka ku jeclaadaa dadkuna waxay dadka ku jeclaadaan barya la-aanta labadaas weeyaan marka وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاab الناas min الدuنيا waqtigiisii uu amiiru الmuؤminiin ahaa ee futuuxaadka badan ay dhaceen ee maalka badan iyo khanaa'imta badan iyo kunuusta badan la helay ayuu cumar radiallahu canhu maalin wuxuu ka hadlay dadku raaxada iyo nicmada ay heleen faqaala markaasu wuxuu yihi laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam dadku xusuusinayaa marka dhibaatadii iyo wixii lagu soo jiray sida abu hurayraba uu naftiisa u xusuusin jiray goortii dambe uu maalaystay dhibaatadii uu soo maray iyo xaaladii uu muxuu ahay uu ku noolaan jiray isaga iyo asxaabu sufiya uu madaxdu ahaaba markaas cumar baa dadkii isaguna isagoo xusuusinaya dadka dhallinyarada ee raaxad iyo nicmad iyo kusoo koray sida beledkankada aan joogno dhallinyaradooda oo kale weeyaane e, dhashay intii ka dambaysay intay beledkankadu uu beled banziin noqday marka yaa waxay u baahan yihiin in awowyaalkood iyo adeeradood iyo abayaalkood iyo rafaadkay kusoo noolaan jireen in la xusuusiyo kolkaasay marka u macaanaanaysaa raaxadana u macaanaanaysaa oo alle ugu xamdinaya marka cumar saasuu yeelayaa wuxuu leeyahay radia allahu canhu waxaan arkay rasuulka alla sal ly sl yadallu isaga oo hargalaaya dalla yadallu marka la yidhaaho maalintii joogitaan maalin joogitaanka ayaa dalla la yidhaha baata marka la yidhahno waa habeenkii yatalawaa isaga oo galgalanaya min aljuuci maa yajidu aan helaynin min addaqli timirta xun midda liidataa daqli la yidhaaho xashafna waa la yidhaahay maa yamla-u batnahu wuxuu calooshiisa ka buuxiyo waxaan arkay rasuulka alla sala allahu alayh wasalam maalintii gaajo la galgalanayo oo aan helaynin timir xun oo ku gaajo baxno iska dhaaf kibis iyo hilib iyo ruus iyo waxyaalahaas yahay rawaahu muslim wاdaqlu bifatxi daali اlmuhmalati wاlqaaf radiiءu الtamri وعn caaishaةa radي allahu canha qaala twufiya rasuulu اlahi sal ه alay slam rasuulka alle waa geeriyadee wamaa fii beyti isagoo gurigaygana aanu oolin maa yaأkulhu duu kabidin wax beer lihi wuxuu cuno yani wax nooli wuxuu cuno ilaa shaطru shaciirin yani shay-un min shacir waxoogaa yaroo shaciira mooyaaneo fii rafin li rafkay taallay mooyaane waxoogaa yaroo shaciir ah oo meel rafa ii taallay mooyaane faakaltu minhum waxbaan ka cunay muddo xataa taala calaya ilaa igu dheeraaday fakiltuhu waan beegay fafaniyaa waa dhammaaday muttafaqun caleyh intaa keli u iga tegey muttafaqun caleyh shatru shaciirin ay shay min shaciir kadaa fasarahu tirmidiy tirmidis oo isaguna xadiidka wariya saasuu ku fasiray shatriga shatriga kelimadaa shatri la yidhaaho macaani bay leedahay macaanideeda waxaa ka aljihatu wannaaxiya fawalli wajhaka shatra masjid اlxaram yani jihat masjid اlxaraam waxaa ka mida marka shatrigana bimacnaa nis nuskana waa lagu isticmaalaa marka haddase wuxuu ula jeedaa xaqiiqatu shayna shatriga waa la yidhaahaa siduu alimaam shaafici naftiisa uu ku fasiray oo shatra masjid اlxaraam yani nafs masjid اlxaraam isagoo ku fasira marka shatru shayn markuu leeyahay shatru shaciir marka hadda ay leedahay nafsu shacir bay ka mid tahay shaciirta nafteedii bay sheegaysaa ee nuska mid iyo waxaasi ma sheegayso saasuu rasuulka alla sal ly slam وعn cمr بن الxاrث أخي جuwayriya bnt الxاrث أm الmؤminiin radي الله عanهa waxaa cmr بن الxاrث بn abi الضiraar radي allahu canهum kulligood waa wada صaxaaba kuwan kadu min bani الmsطلq ayay ahaayeen qaala wuxuu yidhi ninkaasu nebiga sala allau alay waslam seedigiisuhu maa taraka rasuulu llahi sala allau alay slam cinda mawtihi dinaaran walaa dirhaman walaa cabdan walaa amatan rasuulka alle markuu geeriyoonayey kama tegin dahab iyo fida iyo addoommo iyo waxba toona kama tegin ilaa walaa shay waxba kama tegin ilaa baqlatahu lbaydaa baqashiisii caddayd allati kaana yarkaba oo kori jiray ee duldul la dhihi jiray mooyaane ninka amiirkii usoo hadeeyey mooyaane wa silaaxahu iyo hubkiisii mooyaane wa ardan jacalaha libni sabiili sadaqa iyo dhul oo dhulkii khaybar iyo fadag iyo banu nadiir iyo uu ka helay ah oo iyagana sadaqa uu ka dhigo ummadiisa ku sadaqaystay dadka eh, musaafiriinta ku sadaqaystay mooyaane wax kale ma aanu ka tegin marka nebiga sala allau alay slam faqrigiisa lagu sheegay yowmu lmu'miniin in ay ku sheegayso kanaa caddaynayo oo rasuulku sala allahu alayh waali wasalam maal waa soo geli jiray maal fara badan baa soo geli jiray laakiin sidii uu abu abudar iyo abu hurayra u sheegay sidaasuu yeeli jiray oo haddii buurta uxud oo kale oo dahab soo galo waxaan jeclaan lahaa inaan khalqiga alla saa u kala farriqo marka ummaddiisuu ku kala farriqi jiray ummaddiisuu siin jiray dhulkii kolay ku tahay wuxuu ka dhigay waqaf buu ka dhigay oo masaakiinta iyo wuxuu ku muxuu ahaye musaafiriinta ayuu ku waqfay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ee marka faqriga iyo dhibaatadaas uu la kulmi jiray wax la-aan ma ayna ahayne waa waxaas oo uu quuri jiray oo wixiisa uu ummaddiisa uu u quuri jiray weeyaan rawahu الbخaariي وعn khbاab بn الأrti radي allahu canhu qaala haajarnaa maca rasuuli الlahi slى الlahu عalيh وalih waslم rasuulka alla sal ه alay slm la jirkiisaan hijroonnay waagii dambe isaguna dhibaatadii uu ka baxay oo soo umaalaystay buu isaguna marka ka warramaya xaaladii hore ay ku jiri jireen iyo ka warramaya rasuulka alla sal alay slam baan la soo hijroonnay naltamisu wajha allahi tacaala annagu oo wejiga alla doonayna yani dar allah ee usoo hijroonay fa waqaca ajrunaa cala allahi u ajriga yagii halluu ku kordhacay yani allah ku yeelanay oo noogu ballan qaaday fa minaa waxaa ka naga mid ah man maata walam yaakul min ajrihi shay-a qaar dhinteen oo ajrigooda iyagun waxba ka cuno ajrigiisoo kaamil u ah sidii ay dhibaatadii ku jireen u dhintay minhum muscab ibnu cumayr radi allahu canhu muscab ibnu cumayr baa ka mid ahaa qutila yowma uxud yowma uxud baa la dilay wa taraka namiratan wuxuu ka tegey maro uu ka tegey riwaayadii cabdiraxmaan ibni cawfna waxaan kusoo maray burda marka isku mid weeyaan fakunnaa ida qataynaa biha ra'sahu badad rijlaahu kolkaan madaxiisa kolkii lagu kanfaayay hal mare oo lagu kanfa mooyo wax kaloo ka tegay ma jiro ninkaasina hortii hore wuxuu ahaa nin dhallinyaro aho maalqabeenahoo hooyadii keliga ay leedahay hooyadiina maal badnaydoo maalinta labadeeda gelin maalinba dhar cusub soo xidhan jiray buu ahaa aad u mutrif u ah kolkii hore laakiin wuxuu dhan buu dar alla uga dhexbaxay oo ka soo hijroodayo markaasa dagaalkii uxud markii lagu dilay radia allahu canhu yaa waxa lagu kanfa loo waayey halkaa mare oo marka haddii xagga madaxa loo jiidana laguha ay soo baxayaan wa idaa qadaynaa biha rijlayhi markaan xagga lugihiisa usoo jiidno lugaha ku qarinnana badaa ra'suhu madaxiisa oo soo baxaya mooyaane fa amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali slam rasuulka alla wuxuu nafaray an nuqaطiya ra'sahu madaxiisa inaan daboollo madaxiisa ku dadno marada wanajcala calaa rijlayhi shay-an min alidkhir aan saaro cagihiisana aan saaro wax oo idkhira idkhirku waa nooc xashiishka ka mida qundhada midkay soomaalidu yidhaahan weeyaan wa minaa waxaa naga mida man aynacat lahu hamaratu mid ay midhihiisa u bislaadeen oo yacni juhuuddii iyo kifaacii iyo jihaadkii uu soo galay muxuu ahaayey ku maalaystay goorta dambe oo rabaad ka baxay fa huwa yahdibuha yani yajniiha guranaya yaa naga mid a kuwaasaan marka anigu inuu ka mid noqdo ayuu ka baqaayey allahu canhu muttafaqun caleyh waxay dhihi jireen saxaabada ridwaanullaahi calayhim rafaadkii waanu adkaysannay laakiin raaxadii baanaanu adkaysanin marka imtixaanka rafaadka iyo imtixaanka raaxada imtixaanka raaxada daran raaxada si uu qofku isaga celiyo oo aanay uga adkaanin waa yartay lakin rafaadka si ugu adkaystaayo waa badan tahay annamiratu kisaaun un mulawanu min suufin wa qowluhu ay nacad ay nadijat wa adrakat wa qowluhu yahdibuhaa waxaa weeye bifatxi اlyaai wadami daali wa kasriha yahdibuhaa ama yahdubuhaa luqataan ay yaqطifuhaa wayajtaniiha waa guranaya midhihiisi buu guranaya weeyaan wa hadihi isticaaraة lima fataxa allahu tacaala calayhim min addunya wa tamakanuu minha markaasna wuxuu yidhi marka isaga oo ay niman arkeen isaga oo guryo dhidhisanaya markaa marka horraysayna isaga oo jiran oo isgugubay oo toddoba meelood iyo iska gugubay aada u dhibaataysan ay arkeen u dhihi jiray haddaanu rasuulka alle sal ly slm naga nahiyin lahaa inaan geeri tamanino waan tamaniyi lahaa ayb marka ninkaas la yidhaha khabaab ibnu alaratna radiallahu canhu hadda ku hor baynu soo marray qisadiisii siday nebiga sal ll alay slm ay ugu calaacaliyi jireen ee rafaadka ay ugu jireenee marka ay dhihi jireen miyaadan noo ducaynaynin miyaadan noo helinaynin waxaan haysto soo ma aragtid dhibaatadan ku jirta soo ma aragtid iyo nebigu sala allau alay wasalam siduu u wacdiyey ee ummadihii hore iyo rafaadka soo mari jiray iyo uu ugu sheegay iyo siduu ugu ballan qaaday in rafaadkan laga bixi doono oo waa degdegaysaan mooyaane arrinkankada waa taam noqon doonaa alla waa guusha waayna siin doona waxaan waa laga bixi doona uu ku yidhi tiiba marka waa laga baxay tiibu marka hadda sheegaya waxaa qisaysa ka mid ahaaba kada naftiisa inuu riwaayo kale ku yidhi wax aan waxaan hadda hellay wax maal aho inaan dhulka ku duugna mooyaane meel kaleon dhigna aan u lanahayba wa can sahl bni sacdin radia allahu canhu asaacidiy radia allahu anhuma qaala qala rasul lah sal ly slam low kaanat اddunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafira minhaa sharbata maa haddii adduunya u dhigmi lahayd alla agtiisa garab kaneeco garab kaneeco hadday la qiimo tahay wax kasii weyn iska dhaafe gaal maanu ka waraabiyeen koobiyaana gaaladu waxba kama siiyeen marka qiimo yaradeedoo alla ayna waxba qiimo ayna la lahayn yuu gaalada kole ku tahay oo alle subxaanahu wa tacaala wax uga siiyey haddayse qiimo la lahaan lahay gaalka wax ma ka siiyeen rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan sahl bni sacdi radi allahu tacaala canhuma waxa uu sheegay sheekh nawowi raximah اllahu tacaala inuu wariyey tirmidi oo uu yihi waa xadiidun xasanu صaxiix waxaa kaloo wariyay ibnu maaja ayaa wariyey laakiin xadiidka waxaa ku jira sanadkiisa dacfi baa ku jira buu leeyahay wadadkan la yidhaaho cabdilcaziiz rabax laakiin oo shawaahid kale una leeyahay oo xasan likayrihi buu ka dhigayaa asheekh alalbanis isagu saxiix buu ba xadiidka ka dhigayaa oo wuxuu ku saxiix yeelay saxiix jaamic sagiir wa mxuu ahay tacliiq calى axaadiid اlmukhtaara lidiya almaqdisi wa silsilaة axaadiid saxiixa intaba saxiix weeyaan buu xadiid ku yimi وعn abi hurayrata radi allahu canhu qala qala samictu rasuula اllahi sala اله alay slam yaquul ina اdunyaa malcuunat malcuun ma fiiha إla dikr اllahi tacaalى wma waalaahu wcaalima wmutacalima rawaahu الtirmidiyu waqaala xadiiثu xasan alaa ina dunyaa war hooya adduunyadu malcuunatun mid nacladan weeyaan mid la necab yahay oo alla oona jeclayn oo khayrka ka fog weeyaan malcuunu maa fiiha lacnada macnaheeda waxaa la yidhaha fogaynta mid alle ka fog weeyaanoo alle uuna jeclayn malcuunu maa fiiha wax dhexdeeda oo dhanna uu yahay mid nacladan oo la fogeeyey ilaa dikra allah dikriga alle cibaadada alle mooyaan wamaa waalaahu iyo wixii la xidhiidha ee dikriga alle subxaanahu wa lagu kaashado mooyaane wa caaliman wa mutacallimaa qof caalimaho wax yaqaana iyo qof mutacallimahoo kolka waxbaranaya taxriimta ku jirta mooy intaa mooyaane inteeda kale afartaas waxay aanayn oo kale wax khayr iyo faa'iida toona ma leh rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidkuna waxaa weeye waa sidaa uu sheegay xadiidku xasan wey weliba xasan ligayrihi weeyaan oo sheikh alalbani wuxuu xasan kaga dhigay saxiix ijaamic sagiir iyo muxuu ahay ibnu maajah baa isaguna wariyey can abi hurayra radia allahu canhu وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواه الترمذي وقال xadيiث xسن laa trغbu laa تتkiduu ha samaysanina الضaycata hasanta ha samaysanina beeraha waaweyn iyabaa dayca la yidhaahaa waxa maalka faraha badan oo dhanna dayco in la yidhaahaayo waa suroobaysaa marka ha samaysanina buu leeyahay maal fara badan iyo guryo fara badan iyo beero waaweyn iyo waxyaalahaas iyo ha samaysanina oo markaa fataraqabu fi dunya addunyah jeclaataa adduunyada sii jeclaynaysaa mooyaane oo aakhira ka fogaynaysaaye ha samaysanina waxyaalo aada u qiimo badan oo waaweyn oo adduunyo ahoo warxaas ha samaysanina marka yacni adduunyada ee kaga kaaftooma wax uun muxuaha ad ku intifaaci kartaan rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana xadiidka saxiix buu ka dhigay sheekh alalbani fi saxiix aljaamic asagiir وعn cabdاللahi bn cmr bn الcاaص radي allahu canهuma qaal mara calayna rasuulu الlahi sl ly slm rsulka allahna soo maray wa naxnu nucaaliju khusan lana annaga oo mxuaha farsamaynayn oo hagaajinayna buulka aya ah khus waxaa la yidhaahaa guriga cariishka ah ee ka samaysan qoryo iyo qasab iyo waxyaalaha ka samaysan baa la yidhaahaa annagu oo carishka ayaa hagaajinayna yuuna soo maray faqaala maa haada muxuu yahay waxan kadu faqulnaa qadwaha fanaxnu nuslixuhu qadwaha waa jilcay markaas waan hagaajinaynaa baan ku idhi faqaala markaasuu yidhi maa ara alamra ilaa acjala min dalik arrinka umaban malaynaya ilaa inta aynu ka dhaqsa badan yahay mooyaane yani intaad geeridu sheegay yani inta aada uu idinku dumayo cariishkankada saa u jircayo inaad noolaanaysaan in kaleba ma hubtaan weeyaan marka yacni nebiga caleyh isalaatu wasalaam inay hagaajistaan gurigooda uma diidana oo isagaaba amray in maalka la islaaxiyo isagaa amray oo idaacatulmaali ka digay ee waxa weeye wuxuu kala dagaalamaya tuulu اlamal wuxuu xusuusinayaa geeridu xusuusinayaa rawaahu abu daawuud oo tirmidiyu biisnaadi albukhaariyi wa muslim an ala shardi sheekhayn yani weeyaan wa qaala tirmidiyu xadiidun xasanu صaxiix xadiidkuna waa صaxiix صaxaxu alalbaniy fi saxiix اljaamic الصaغيir wa fi saxiix sunani tirmidiy wa abi daawuud wa bni maajah wa mishkaat اlmasaabix intaasoo dhan waa ku saxiixiyey wa can kacb bni ciyaad radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali wslama yaquul ina likuli ummatin fitna wa ina fitnata ummati اlmaal ummad waliba fitnad bay leedahay wax ay jeceshahay ee ku belowday iyo ummad waliba leedahay ummadayda beladeed iyo fitnadeeduna waxa weeyaan waa xoola xoola jacayl bay ummadantadu ummadii hore la dheertahay rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaan alxaakim baa isagana xadiidkan kada wariyey wa saxaxu اlalbani fi saxiix اljamic الصaغيir wa fi silsilaة alaxaadiid الصaxiixa wa can abi cmri wyuqaal abi cabdillahi wyuqaal abi leyla cثman bni cafana radi allahu canhu ana الnabiya slى اllahu عalيه wali slama qaal laysa libni aadama xaqun fii siwaa haadihi alkhisaal ibni aadam kuma leh xaq kuma leh arrimahankada wixii ka soo hadhay yacni adduunyada dhowrkan arrimahoodan sheegi doono mooye wixii kale ka soo hadhay wax dheeraad ahoo waxaa weeye aan xaq u lahayn beytun yaskunuhu guri uu dego wa thawbun yuwaarii cawratahu iyo maro oo cawradiisa asturta wa jilfu lkhubs iyo kibista qallalan ee qaraxa ah kibista qallafsan buu dhihi doonaa mise kibista muxua qaraxa ah yani yaabiska ah aan lahayn igaan aan lahayn walmaa iyo biyaha afartaa mawcee kale xaq uma leh rawahu tirmidi wa qaala xadiidun صaxiix saasuu yidhaha sheekh alalbani sheekh tirmidi alimaam tirmidi radi allahu anhu xadiidka xasan buu saxiix buu ka dhigay laakiin saxiix xadiidku waa ka fogyahay xadiidku daciif weeyaan alxaakim الnaysaburi isna waa wariyey wa ضacafahu alalbaniy fi ضaciif اljamic الصaغيir wa silsilaة alaxaadiid الضaciifa qala tirmidiyu samictu aba dawuuda sulayman bni salimin اlbalkiy sulayman bni salim albalkiya yaquul samictu nadr bna shumayl wuu fasirayaa nadr ibnu shumaylna marka wuxuu ahaa nin carabiyada iyo xadiidka labadaba kulmiye oo muxadisna ah ee weynaa buu ahaa marka alfaad ku jirta xadiidka buu fasirayaayo waxaan maqlay buli isagoo le yaquul aljilfu alkhubzu laysa macahu idaan jilfiga waxa wa jilfi lkhubzida uu leeyahay waa mid aan idaanka lahayn waqaala qaala huwa galiidu lkhubzi khubsta mideeda ka kan weeyaan aan muraqaqad aanay waqaala alharawiy abu cubayd alharawi baa isaguna wuxuu ku yidhi almuraadu bihi hunaa wicaau اlqubzi kaljuwaaliqi wاlkhurj waxaa weeye weelka kibista lagu rito kaas weeyaan sida jawaanada iyo kolayga iyo kuwayaalkaas weeyaan saasnuu ku fasiray wallahu aclam xadiidkan kada marka waxa weeyaan siduu ka sheegay alimaamu tirmidi saxiix uu ka dhigay meahee xadiidku waa daciifo sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha xurayth ibn saa'ib wa huwa saduuq ilaa ana alimaam axmed qaala fiihi huwa shaykhun basriyun rawaa xadiidan munkaran can alxasani can xumrana can cusmaan yuriid hada alxadiid yani xadiidkanu sheegaya ninkaas la yidhaaho xurayth ibn saa'ib isagu nin beenaala oo beenta u ma aanu ahayn laakiin xadiidkan kada wuu ku dhacay waqad khaalafahu qataadatu farawaahu can alxasani can xumrana can rajuli min ahli lkitaab qataada ayaa ninkan kada xurays la yidhaha ku khilaafay oo halkuu isagu xadiis marfuuca uga dhigay ayuu qataada wuxuu ka dhigay inuu yahay muxua min alisraa-iiliyaat oo xumraan ibni abaan mawlaa cuhmaan aanu cuhmaan can rasuuli lah sal l slm ka warinine can rajuli min ahli lkitaab buu ka wariyey xadiidka marka sidaas daciif weeyaan oo ninkaas la yidhaaho xurays ibn saa'ib ayaa ku gafay waxaan xadiid ahayn xadiid u maleeyay laakiin waxaa jira xadiidkan kada ku macno dhow ah, ka soo socdo way kan xadiiduna daciif wey kulli wa can cabdillahi bni shakiiri bikasri shiin walkhaa mucjamatayn mushadadati lmucjamatayn qaal radia allahu canhu qaal annahu qaala ataytu nabiya sala allau alay wala slam nabiga aan u imid wa alhaakum الtakaathur suuradda isagoo aqriyayaan u imid wayaquulu oona leh yaquulu bnu aadam qaala markaas wuxuu yidhi kolka suuradan aqriyaybu wuxuu yidhi yaquulu bnu aadam ibnu aadam baa wuxuu dhahaa maali maali xoolahayga xoolahayga buu dhahaa wahal laka ya bna aadama min maalka wayna aadamu maalkaaga miyaad ku leedahay ilaa maa akalta fa afnayd wixii intaad cuntay aad dhammaysatay mooyaane aw labista fa ablayta ama intaad xidhatay aada duugaysay mooyaane aw tasadaqta fa amdayta ama intaad sadaqaysatay aada maxaa iska horraysiisay mooyaane hor aakhira usii dirsatay mooyaane rawahu muslim adduunka marka waxaad ku leedahay maalkaaga xoolahayga xoolahaygadan aada leedahay waxaad ku leedahay wixii intaad adduunka joogtay aada ku intifaacday eed xidhasho iyo cunid iyo cabid iyo ugu intifaacday iyo wixii aada aakhira geysatay wixii kalese maalkaaga ma ahee waa maal lwaari an cabdillaahi bni muqafalin radia allahu canhu qaala qaala rajulu linabiyi sala allahu alayh waalih wasalam nin baa ku yidhi nabiga sal lla alay slm ya rasuul allah wallahi inii la uxibuka ya rasuul allah wallahi anigu waa ku jeclahay qaal undur maada taquul ka fiirsa waxa aad leedahay qaala markaasuu yidhi wallahi inii la uxibuka waa ku celiya alaaa maraatin saddex goor faqaala markaasu wuxuu yidhi in kunta tuxibunii haddii aada jeceshahay fa-acidda lilfaqri tijfaafan u diyaarso faqiirnimada derbaal yani faqiirnimada kugu dhacaysa waxaad iska hajisiiso u diyaarso fa ina alfaqra asracu waa uga dhaqsa badan yahay ilaa man yuxibunii qofka jecel min asayli ilaa muntahaahu muxuu ahayey daadka dhaqsahu u dhaqsada meesha uu ku dhammaaday kusoo ururay buu uga dhaqsa badan yahay rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan tirmidi baa wariyo wuxuu yihi xadiidku waa xasan sheekh ilalbani xadiidkan kada waa daciifiyey fi daciif aljaamic sagiir wa silsilat alaxaadiid adaciifa labadaba waa ku daciifiyey xadiidkan kada sababtu u daciifayna wuxuu ku sheegayaa in sanadkiisa uu ku jiro nin la yidhaaha abulwaasic jaabir ibni camr ninkaasuu mukhtalafu fiihi weeyaan xadiidka marka kolleyba waa uu daciifiyey waa matnu lxadiidi munkar wuxuuna leeyahay marka wuxuu leeyahay waxyaalo kale oo mucaarido ah ayuu leeyahay buu leeyahay ninkan kada cabdilcaziiz rabax oo wuxuu leeyahay wqad habta canhu slى اllahu عalيه waslm fima rawaahu axmed bisanadin صaxiixi can camr bn اlcaas radi allahu canhu ana nebiga sal l slm qaala nicma maalu saalixu lirajuli saalix yani nebigu sala alla alay slam maalka inuu ammaanay waxyaalahaasa yaa uu leeyahay wuu daciifinaya xadiidkan wuxuu leeyahay marka alimaamu nawowi radiallahu canhu isagoo mufradaadka xadiidkan kada fasiraya altijfaafu bikasri taa almuhanaati fawqu waiskaani اljim wabilfaa'i lmukarara huwa shay-un yulbasuhu lfaras waa wax faraska loo xidho liytaqiya bihi اlأdaa inuu qabowga iyo kulaylka iyo waxyaala ka dhil waa dirbaalka waxa la yidhaaho weeyaan waqad yulbasuhu الإnsaan in qofka loo xidhana waa laga yaaba ama yalbasuhu الإnsaan insaanku xidho xadiidka saasuu leeyahay laakiin waxaa jira xadiidkan kadu shaahid buu leeyahay oo xasan ah oo lafdigiisuna uu yahay ina albalaa'a asracu ilaa man yuxibunii min asayri ilaa muntahaahu waxaana wariyey aطabaraani baa wariyey min xadiidi ibni muqafal cabdullahi bni muqafal kan kada xadiidka wariyey oo naftiisa oo wuxuuna ku xasan kaga dhigay sheekh albani fi صaxiix اljaamiع الصغيir wa silsilaة اlaxaadiiثi الصaxiixa وعn كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii ganamin ma aha labayey oo gaajaysan oo lagu sii daayay adhi biafsada lahaa kuwii uga fasaadin badan oo uga baabi'in badan min xirsi almar'i qofka ku dadaalkiisa cala almaali washaraf uu ku dadaalo xoolaha iyo sharafta yani darajada iyo mansibka uu ku dadaalo iyo madaxtinimada iyo muuqadka iyo waxa uu dadaalo lidiinihi diintiisa rawaahu التirmidiy وqaala xadiiث xasanu صaحيix waxaa kaloo isaguna wariyey alimaamu axmed ayaa isna wariyey marka wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu ka hadlayaa maal jacaylka iyo mansib jacaylku dhibaatada ay leeyihiin markaasuu u samaynayaa mihaal iyo afqabsi u samaynaya wuxuu leeyahay laba laba di'bi di'bigana waxaa la yidhaha bahalkan kada yuulayda ama yeyda la yidhaahay oo ari goosana hele oo aada iyaguna u gaajaysnaa sida adhigaa u gumaadaanu kama badna sida ay uu u baabi'iso qofka diintiisa yani caqiidadiisa iyo camalkiisa ay u baabi'iso dadaalka iyo jeceylka uu jecel yahay xoolaha iyo mm, sharafta uu jecel yahay marka waxaa weeye zuhdiga waxa laba qaybood buu leeyahay mid waxa weeyaan zuhdun fi lmaal midka kalena waxa weeye zuhdun fi lmansib wa fi hanaa'i اnnaas labadaasba marka in lagu dadaalo weeyo waxba dadku hadday ku ammaanaan oo ay wax fiican kugu sheegaan laakiin allow kugu ogyahay sidaa inaadan ahayn wax ay ku taraysaa ma jiro maalkuna marka waxaa weeyaan jeclaanshihiisu waa kan hadda ka horeyna soo maray inu nebigu sal ly slm ummaddiisa shuxiga uga digay oo uu yidhi ummadii hore ayay baabi'iyeen marka maal jacaylka iyo maal dhaqashada waa kala laba madax noqoshada iyo madax noqosho jacaylkuna waa kala laba xadiidkuna waa sidaa uu sheegay xadiidku xasan saxiix weeyaan buu yihi sheikhu tirmidi waana sidaasoo xadiidku waa saxiix وعn cabdالlahi bni mascuudi radي allahu canhu qaal naama rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam calىa xasiirin derib buu ku seexday rasuulka alla sala allahu calayhi waali wasalam faqaama waa ka toosay waqad afara fii jabbihi isaga oo raad uu ku reebay oo cawdii deribtu ay dhinaciisa xaradhay ayuu ka toosay faqulnaa markaasa waxaanu yaa rasuul allah low itakhadnaa laka -an haddaan kuu samayno joodari yacni wax jilicsan aan kuu samayno gogol jilicsan faqaala markaasu wuxuu yidhi maa lii walidunyaa maxaa u kala dana aniyo addunya aniyo addunya maxaa saakaya dana maa ana fi dunyaa anu adduunyada kuma ihi ilaa ka raakibin nin musaafira mooyaane istadalla oo hadhaystay taxta shajaratin geed hoostii hadhsaday oo maalintii halkaa hargalay uma raaxa carraabay oo watarakaa ka tegay mooyaane wax kale iskuma nihin saasaan aniya addunya isku nahay taasuna waa tuu kula dardaarmay nebigu sal lla alay slm xadiidkii aan soo maray ibni cumar uu kula dardaarmay uu ku dhihi jiray kun fi dunya kaanaka qariibun wacaabiru sabiil saasaan marka addunya ku hay waxaa laga wadaa surcatu inqidaa'iha wa fanaa'iha siday dhaqsa u dhammaanaysa durba looga tegaayo waxay la mid tahay qof musaafira oo maalin geed hoos harsaday ayay la mid tahay rawaahu tirmidiy waqaala qaala xadiidun xasanu saxiix waana sidaa uu yidhi xadiidku waxaa صaxiix weeyaan صaxahu اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيr wa silsilaة اlaxaadiid aلصaxiixa wa fiqhi الsiira takhriiju fiqhi الsiira intaas oo dhanba waa uu ku saxiixiyey wa can abi hurayrata radي allahu canhu qala qala rasul lah sl ه alay slam yadkulu اlfuqaraءu اljannata qabla اlأغniyaaءi bhamsi miئati caam fuqaradu waxay geli doonaan jannada aqniyada hortood shan boqoloo sannadood bay ka horgeli doonaan oo intii kuwaas loo haysta ah mxuah xisaabta loo haysta ah rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanun xadiidun saxiix yidi xadiidkan gadana xadiid lamida baan soo maro nebigu sal lla lay slam tii uu kaga warramayay inuu jannada albaabkeeda iyo naarta albaabkoodaba istaagay oo marka kolkuu jannada albaabkeeda istaagayna wuxuu yihi waxaan arkay iyada oo dadka inta gashay ay fuqaradii ugu badan yihiin oo laakiin kuwii eh, ahlu jannaha ahaaye asxaabu eh, alxadli wanasiiba yani ku aqniyada ahaayo maxbuusiin ay yihiin oo eh, xisaabtii loo haysto ah, xadiidku waa sida uu sheegay sheekh alimaamu tirmidi radia allahu tacaala canhu xadiidka wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix waxaa xadiidka kale oo wariyey axmed iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ee iyaguna wariyey xadiidkana <clears throat> wuxuu sheegayaa waxaa kaloo ah kuwaasaa wariyey xadiidku waa xasan buu ka dhigayaa sheekh cabdilcaziiz rabax ibnu xibbaanna saxiix buu ka dhigayaa sheekh alalbanina marka ibnu xibbaan buu ku raacay oo xadiidka saxiix ayuu ka dhigay fi saxiix jaamic asaxiixa wa fiqhi siira تkriiجku فqhi الsira intaas oo dhanba waa uu ku saxiixiyey wa can abi hurayrata radi الله canhu qala qala رsul اله صلى اه عليه وسلم ydkل الفqراء الجنة قبla الأغنياء بخمسمئaةi caam fuqaradu waxay geli doonaan jannada أغniyada hortood شhan boqoloo sannadood bay ka horgeli doonaan oo intay kuwaas loo haysta ah mxu xisaabta loo haysta ah rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanu xadiidun saxiix yuri xadiidkan kadana xadiid lamida baan soo maro nebigu sal lla alay slam tii uu kaga warramayay inuu jannada albaabkeeda iyo naarta albaabkoodaba istaagay oo marka kolkuu jannada albaabkeeda istaagayna wuxuu yihi waxaan arkay iyada oo dadka inta gashay ay fuqaradii ugu badan yihiin oo laakiin kuwii eh, ahlu jannaha ahaaye asxaabu eh, asxaabu alxadli wanasiiba yani kuwa aqniyada ahaayo maxbuusiin ay yihiin oo xisaabtii loo haysto xadiidku ah, waa sidaa uu sheegay sheekh alimaam الtirmidi radi allahu tacaala canhu xadiidka wuxuu leeyahay xadiidku waa صaxiix waxaa xadiidka kale oo wariyey axmed iyo ibnu xibaan iyo xaakim ee eh, iyaguna wariyey xadiidkana <clears throat> wuxuu sheegayaa waxaa kaloo ahaa kuwaasaa wariyey xadiidku waa xasan buu ka dhigayaa sheekh cabdilcaziiz rabax ibnu xibbaanna saxiix buu ka dhigayaa sheekh alalbani marka ibnu xibbaan buu ku raacay oo xadiidka saxiixa ayuu ka dhigay fi saxiix jaamic صaغيr wa fi mishkaati اlmasaabic وعn ibni cabaasin wa cimraan ibni xusaynin radi allahu canhm can الnabiy sal اه alay slm qaal iطalactu fi اljannati fara'aytu akara ahliha alfuqarاء waطalactu fi الnar fara'aytu akara ahliha الnisa waxaan qooraansaday jannadaan qooraansaday oo markaasaan waxaan arkay dadkeeda badankiisu inay fuqarada yihiin naartana waan qooraansaday oo waxaan arkay inay dadkeeda badankiisu haweenka ay yihiin muttafaqun calayh wa fii riwaayati ibni cabbaas min riwaayati ibni cabbaas riwaayat ibni cabbaas labadooda marka muslim iyo bukhari labadooda isku raaceen wa rawaahu lbukhaariyu ayضa min riwaayati cimraan ibn xuseyn uu gaar isagu ugaga wariyey xadiidkana xadiidka ila macnaana waa kaynu soo maray وعn أسامة بن زيد رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل قمت على bاب الجنة fakana cاamaة man dخلha المasاkiin jannada albaabkeedaan istaagayoo marka inta gashay badankoodu waxay ahaayeen dadka masaakiintaa bay ahaayeen wa asxaabu ljaddi maxbuusuun kuwii maalka badan lahaayo waa la hayay oo jannada waa laga hor joogay hayra anna asxaaba annaari qad umira bihim ila annaar kuwa ahlu naarka ahaa ee kuwa maalqabeenka ahaa iyaga horaa maarta naarta loogu amray hore in naarta loo sii geeyay laakiin kuwa marka ahlujadiga ee maxbuusiin can iljanna ahaa waa kuwoodii ahlujannaha oo xisaabtiiba intaa loo haystay xadiidkan kadana waa soo marray oo waxaa ku soo marray raqam miatayn wa hamaaniya wa hamsiin waana muttafaqun caleyh wاljad اlxadu wاlغinى wqad sabqa bayaanu hada اlxadiidi fi baabi fadli الضacfa halkaasuu kusoo horumaray raqamka aan sheegayn isaga oo waxoogaa ziyaado ana leh wa can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy sal l slm qaal asdaqu kalimatin qaalahaa shaacir kalimatu labid alaa kulu shayin ma khala allaha baطilu muttafaqun calayh erey uu nin shaaciri yidhaah waxa ugu runsan oo waaqica ugu waafaqsan saxaabigaas labid ibni rabiica alcaamiri radia allahu canhu hadalkaa uu yidhi alaa kullu shayin ma khala allaha baatilu war hooyaay wax kastaba oo alle ka soo hadhayba waa bilaash weeye waxba kama jiraan wax sugan ma aha wa kullu nacaymi laa maxaalata zaa'il taasaa marka tamaamkiisa uu yahay xadiidkuna waxaa weeye muttafaq calayhi saxaabiga la yidhaaho labid ibni rabiica alcaamiri radia allahu canhu shaacir jaahiliya ayuu ahaa oo toddobada qasiidood ee mucallaqaadka la yidhaaha ugu dooroonaa shicirkii carabta jaahiliga ahaa midood lahaa laakiin qasiidadiisa middan laamiyada amayn ahayne mid mid miimiye a ah weeyaan laakiin goortii dambe waxaa la sheegay inuu shicirkii iska dhaafay oo uu dhihi jiray kolkii la yidhaha shicirkii maxaad u daysay wax ka fiican baa laygu bedelay marka qur-aanku aqriyi jiray radia allahu canhu marka yani si fiican buu uga tarjamayaa saxaabigaasu radia allahu canhu waaqica adduunyadu sida ay tahay marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam shicirka wanaagsan ee xikmadda iyo muxuu ahaye murtidu ay ku jirto ama ka alla ammaankiiyo xagga diinta iyo taqwada alle iyo ka hadlaaya waa fahmi jiray oo waa soo daliishan jiray laakiin isagu shicir ma samayn jirinoo shaacir ma aanu ahayn waase shicirka kiisa wanaagsanse waa istishhaad ahaan waa u keensan jiray <clears throat> baabu fadli اljuuc wa khushuunati اlcaysh wاliqtiصaari calى اlqaliili min alma'kli wاlmashrabi wاlmalbas wاlmalbuus wagayriha min xuduudi الnafsi wa tarki shahawaat wuxuu leehay juucu gaajadu fadliga ay leedahay gaajada la sheegayaayo marka waxaa cunta yaraysiga weeyaane macaluushu ma aha macaluushu iyadu fadiila ma ay leh laakiin cuntadoo la iska yareeyo oo jismiga la khafiifiyo oo muxuu ahaa cayaditaanka iyo waxyaalaha iyo la iska ilaaliyo taas weeyaan iyo nolosha qallafsan muxuu ahaa fadliga ay leedahay yani in la iska ilaaliyo tarafka iyo muyuucada iyo waxyaalaha la iska ilaaliyo oo jundiyo iyo ad adkaan la yeesho ilan qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu ku talagalo jihaad fii sabiili illahi iyo inuu ku talagalo oo iska ilaaliyo muxuu ahaa inuu jiljilansanaad oo dabdabacsanaad oo raaxada iyo waxyaalaha u barto oo aanu dhibaatada xamili karaynin waaliqtisaari cala alqaliil in yar oo lagu kaaftoomo min alma'kuuli walmashruubi walmalbuus waxa la cunaaya iyo wax la cabaaya iyo dharka la xidhanayaba in wax yar lagaga kaaftoomo oo taraf iyo badaq waxa la yidhaha la iska ilaaliyo wagayriha iyo saddexdaa waxaan ahayn oo min xuduudi nafs nafta muxuu ahay raaxooyinkeeda wa tarku shahawaad iyo shahawooyinka oo la iskaga tago yacni aan laga la badsanin oo laga daba dhicin oo qof shahawaani aanu noqonin laakiin shahawaadka alla qofka uu u baneeyey muxuu ahay inuu ku isticmaalo fi xuduud macquula isagu lagama maarmaan weeyaan wa qaala qaala allahu tacaala fakhlafa min bacdihim khalfun adaacuu الsalaaةa waاtabacuu shahawaati fasawfa yalqawna gaya waxaa ka dambeeyey oo bedelay min bacdihim iyaga dabadood dadkaas hore ee wanaagsanaa ee ambiyadii iyo alle uu ka soo sheekeeyey ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiin alle uu leeyahay kuwaas waxaa ka dambeeyey khalfun yani khalafun dad walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh